bsmi illaahi اraxmani <clears throat> اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin <clears throat> wsala allahu wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala alimaamu اnawowiyu raximahu llahu tacaala baabu maa yaquuluhu man buliya bilwaswasati qofkii waswaas lagu ibtileeyey waxa uu dhahayo si waswaaskaas uu uga baxo qaala allaahu tacaalaa alla waxa uu yidhi waimaa yanzaqannaka haddii uu ku taabto min ashaydaani shaydaan xaggiisa nasqun waswaas ama qunjis shaydaankii uu ku qunjiyo fastacid billaahi <clears throat> ilaahay ka magangeliyo dalbo <clears throat> inahu huwa asamiicu alcaliim inahu alla huwa isagu asamiicu weyaan alcaliimu yb xawaasha adoomadiisa mid ku cilmi badan ayb <clears throat> oo ilaahay ku magangal qaala llahu eh, ayb fa axsanu maa yuqaalu waxa la dhahayo waxa ugu wanaagsani maa addabana allaahu tacaalaa bihi waa wuxuu alla nagu edbiyey wa amaranaa biqowlihi oo unana amray inaan dhahno ayb waxa ugu wanaagsan la yiraahdo waa waxa alla uu nagu edbiyey isla markaana inaan dhahdana uuna amray oo waa maxay acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim ila ilaahay fastacid billaahi buu yidhi alla ku magan gal oo shaydaankii alla ka magan gal ayb waraweynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulku waxa uu yidhi ya-ti shaytaanu shaydaankiibaa imaanayo axadakum midkiinba uu imaanayaa fayaquulu wuxuu dhahayaa man khalaqa kadaa kaayaa abuuray waxaas man khalaqa kadaa waxaayaa abuuray xataa yaquula ilaa uu ka dhaho shaydaanku man khalaqa rabbak rabbigaa yaa abuuray isagana faidaa balaqa daalika meesha haddii uu gaaro falyastacid billaahi ilaahay ha ah, ku magangalo ilaahay magangeliyaha ka dalbado shaydaanka inuu ka magangeliyo walyantahi hana ka joogo oo meeshaas markaa ku joojiyo yacnii wuxuu leeyahay eh, midkiin shaydaanka u imaanayo waswaas buu qalbiga uga tuuraya cirka yaa abuuri alle dhulka yaa abuuri alle adiga yaa ku abuuri allah allah yaa abuuray buu leeyahay marka isagana waa waswaas marka iyo wax shaydaan oo wato meeshaas marka uu gaaro acuudu billaahi min ashaytaani rajiim dheh meeshaana ku joogso riwaayadka qaar waxay leeyihin aamantu billaah dheh bis meeshaas ku jooji marka ayb aamantu billaahi wa dheh <clears throat> abuu hureyre marka wuxuu yidhi xadiidkaasaa nebiga u sheegay markii dambe u arkay nin sidaas sheegaya nacam markaasuu wuxuu yidhi sadaqa rasuulullaahi xadiidkiiu keenay marka xadiidkan buu sheegay marka waxaad dareeme shaydaanku qalbigaaga waxyaabau kusoo tuurtuura wasaawis ah waxyaabahaas uu kusoo tuurtuuro meelahaas waaweyn marka ay joogaan inaa ilaahay ka magan geeshid baadidiisa islamarkaana meesha aa ku harti waraweynaa fi kitaabi bni sunniyi can caaishata radia allaahu canha qaalat qaala <clears throat> rasuulu llaahi sala allahu calayh waalihi wasalama man wajada qofkii dareemo min hada alwaswaasi waswaaskan qofkii dareemo falyaqul ha yiraahdo aamanaa wafii riwaayatin fi saxiixi laa yazaalu nnaasu dadka ka zuuli maayaan yatasaa'aluuna inay iswaweydiinayaan xataa yuqaala inta laga yiraahdo haadaa khalaqa allaahu alkhalqa haada waa kan khalaqa allaahu alla wuxuu abuuray alkhalqa makhluuq oo dhan buu abuuray faman khalaqa allaha alla yaa abuuray dadku inay wax isweydiinayaan ka tegi maayaan ilaa aysaa yidhaahdaan faman wajada qofkii dareema min daalika kaagaasi shay-an wax ka dareemo falyaqul aamantu billaahi wa rasulihi adhaho daawadeeda marka waa taas laakiin inaad isku dayda jawaab kale inaad u hesho oo waxaa ku baadiyoobaysid marka qofkii waswaas lagu ibtilayay sidaan buu dhahayaa waraweynaa fi kitaabi ibni suniyi can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llahi sal ly slama man wajada qofkii dareemo min hada alwaswaasi waswaaskan falyaqul aamanaa billahi wabirusulihi halaatan saddex jeer ha dhaho fa ina dalika kaagaasi yadhabu canhu waa ka tegayaa hadduusaa dhaho so iimaan hadduu ku dhaho waa ka tegayaa waxaas waraweynaa fi saxiixi muslimi can cuhmaana bni abi lcaasi radia allahu canhu qaal qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina shaydaana shayaankii qad xaala wuxuu kala teeday u kala daboolay beynii aniga iyo beyna salaatii iyo salaadeyda iyo wa qiraa'atii qiraa'adeyda yacnii aniga iyo salaadeyda shaydaan baana kala dhexgalay shaydaankii wuxuu kala teeday aniga aniga iyo qiraa'adii aan akrinayay yulabisuhaa calaya waa iga dheehgelinaa qiraa'adii buu iska kii dhexgelinaa iyo salaadii waswaas marka ma dhihin waxaas ficilkaas ma samaynin waxaasa qalbigiisa keenaya faidaa ah, ayb marka waxa uu yidhi faqaala rasuulu llahi sal ly salam dalika kaagaasi shaydaanun shaydaan weeyaan yuqaalu lahu la yiraahdo khinzab ama khanzab shaydaan magaciisa khanzab la yiraahdo ama khinzab qada oo lahoos dhigo faidaa axsastahu haddii aada dareento shaydaankaas yacni waswaaskaas fatacawad billaahi ilaahay magangal minhu isaga alla ka magangal watful tuf calaa yasaarika bidixdaadana halaatan saddex jeer can dhuf tuf ma ahan saddexda jeer dhinacaaga bidix u afuuf oo kale fafacaltu dalika sidaabaan yeelay faadhabahu allahu tacaala ilaahay waa iga tegsiiyey canii xaggayga waa ka tegsiiyey waswaaskii xadiidkana marka waxaa laga qaadanaya qofkii salaada dhexdeeda waswaas loogu ibtileeyo salaada salaada marka waswaaskeeda ibliis waxaa u qaabilsan shaydaan la yiraahdo khinzab sida nabigu sheegay sal l salam shaydaankaasaa wuxuu u qaabilsan yahay inuu dadka salaadooda ka waswaasiyo ayb iyo acwaantiisa marka haddii aada dareento waswaaska iyo waxaas waxaas ma dhihin ma akhrinin ma samaynin maanta dhan shaki si aan si wuxuu rabaa marka shaydaanku qofka salaada ay uga cuslaato dad waxaa arkaysaa hadda marka ay salaada xiranayaan ku dhiban aada ugu dhiban oo maanta dhan intay xirtaan haddana saas dhahayo oo gacanta haddana tuurayo haddana mar labaad dhahayo dad shaydaanka oo saa u waswaasinayo ama salaadiibuu ku jiraa maanta dhan faatixadii ma akhrinin buu isleeyahay markaasaa ragcadii ka tegaysaa mid labaad ka tegaysaa taasoo kale marka xalkeedu waxaa weeyaan in la yiraahdo hoos loo dhaho acuudu billahi min ashaytaan arajiim saddex jeer lacan dhuuftuf saddex jeer marka la afuufo bidixda dhinaceeda ayb afuufidaasna salaad ma burinaysa oo nebigii salaadda isagaa nooga aqoon badan isagii baa dhahayo sidaasa la yeelo hadee salaada buris hala sameeyo ma dheheen wadful calaa yasaarika halaathan oo candhuufta fa facaltu dalika sidaa baan yeelay faadhabahu llahu tacaala canii qultu khinzabun bikhaa'in mucjamatin kha la dhibiceeye huma nuunin saakinatin nuun reeban kabacdi bacdi huma zaayin maftuuxatin za kor dhigan khinzab huma yabaa-in muwaxada waihtalafa alculamaau fii dabdi lkhaa'i bay isku khilaafeen minhu oo khinzab ka mida fa man fataxahaa qolo fatxisay ayaa jiraanoo khanzab dheheen wa minhum man kasarahaa qolo kasriso khinzab dheheen wahaadaani labadaani mashhuuraani weeyaan laba dabdiyo mashhuur ah wa minhum waxaa ka mid a culummadii man damahaa qolo guddayo khunzab tiri xakaahu bnu lathiir baa sheegay fii nihaayati fii nihaayati alghariib annihaayatu fii hariibi lxadiidkaas ku sheegay wlmacruufu sida macruufkaana alfatxu walkasru waa fatxa iyo kasraw sida mashhuurka marka fatxa iyo kasra waaye ayuu yiri ayb ayb ibn kasiir marka wuxuu leeyahay khinzab fii xadiidi salaati daka shayطaanu yuqaalu lahu khanzab ama khinzab qaala abu camrin wahuwa laqabun lahu naanaysugta walkhinzab qidcatu laxmin muntinatin khinzab waxaa laga wadaa buu yidhi gabal hiliba oo qurmay marka saasaa lagu naanaysa wax daran unbaa lagu naanaysa shayaadiinta iy wa yurwaa bilkasri waddammi waxaa la wariyey buu yihi khinzab lahoos dhigo qa'da iyo waddammi iyo god khunzab meeshaas imaamu nawowi oo ishaarayo ayb ibnu athiirka marka waa kaasa halkaasaasuu sheegay ayb warawaynaa fi sunani abi daawuuda biisnaadin jayidin can abi zumaylin qaala qultu waxaan idhi libni cabaas waxaan ku idhi maa shay-un shay waa maxay ajiduhu aan dareemayo fii sadrii laabteyda qaala maa huwa muxuu yahay waxaasi qultu waxaan idhi wallaahi baan ku dhaartay laa atakalamu bihi ku hadli maayo wax aan dareemayo oo aan qalbigayga ka dareemayo iyo laabtaydu maxay tahay markaasuu ibnu cabaas yidhi oo oh, waa maxay waxaas markaasu wuxuu ku yidhi abi abuu zumayl laa atakalamu bihi ma ku hadlayo yacni ma ku dhaco inaan ku hadlo fa qaala lii waxa uu igu yidhi ashayun min shakin wax shaki a oo shaki wax ku galayo shaki a ah miya wa daxika waana qoslay wa qaala waxa uu yidhi maa najaa minhu axadun waswaaskaas ama shakigaasi qof ka badbaaday ma laha xataa anzala allahu tacaala ilaa alla uu ka soo dejiyey fa in kunta fii shakin mima anzalnaa ilayka fas'ali aladiina yaqra'uuna alkitaaba min qablik haddii aad tahay mid shaki ku sugan wixii aan kugu soo dejinay xaggaaga usoo dejinay dadka kitaabka hortaa akhriyay weydii marka laakiin nebigu ma shakinin sida tafaasiirtu ay sheegayaan faqaala lii wuxuu igu yidhi idaa wajadta fii nafsika nafsadaada haddaad ka dareensata shay-an wax faqul dheh huwa alwalu waalaakhiru waaldaahiru waalbaatin wa huwa bikulli shayin caliim sidaas dheh buu yidhi ayb oo aayaddaa marka waxaa weyaan iyadu akhri ayb xaafidku marka sida futuuxaadka alfutuuxaat alrabbaaniya ibni callaan ku sugan waxa uu yihi rijaaluhu muwathaquun wahada almatnu shaadun wqad habta can ibni cabaas min riwaayati saciid bni jubayr wamin riwaayati mujaahid wagayrihimaa canhu maa shaka anabiyu sala allahu alayh ali wasalam walaa sa'la ayb nebigu mana shakinin mana su-aalinba ayb akhrajahu cabdu bn xumeyd wabaraaniyu bnu abi xaatim biasaniidi saxiixatin wa jaa min wajhin aakhara marfuucan min lafdihi sala allahu alayh wali wasalama qaala laa ashuku walaa as'al mana shakinayo mana weydiinayo yiri nabiga sal slam akhrajuuhu min riwaayati saciid wamacmar wagayrihimaa can qataadata qaal dukira lana wafii lafdin balaganaa fadakarahu wasanaduhu saxiixun sidaas ayuu yidhi ayb matniga marka shuduud baa ku jira isnaadka rijaashiisana waa muwathaquun waraweynaa biisnaadina asaxiixi fii risaalati lustaadi abilqasim alqushayriyi risaalada layidha abqasimuu leeyahay abulqaasim alqushayri arisaalatu alqushayriya waxaanu ku warina buu leeyahay imaamu nawowi sanadkeenna saxiixa ah abulqaasim alqushayri nin marka aimadii dambe ka mid ahaa buu ahaa waxyaabaha marka zuhdiyaadka iyo tasawufka iyo ayuu ka hadlaa risaalo ayuu leeyahay mu-aakhadaad iyo waxyaaba culummada ku qabteenna waa leeyahay mathalan samaaca iyo qasaa-idka iyo waxyaabahaas iyo <clears throat> alxaantaas iyo laxanadaas waxyaabahaas ayuu qabaa ibnu teymiya kitaabkiisa la yaraa al isaga ayuu ku radiyaa meelahaas meelo badanna waa oo wuxuu leeyahay waxyaaba wanaagsanna waa leeyahay marka risaalada raximah llahu can axmed bni cataa aruudabaariy asayid aljaliil radia allahu canhu qaal waxa uu yidhi kaana fiya waxaa dhexdeyda ahaa istiqsaa-un raacraac fara badan fii amri dahaarati dahaarada shanigeeda dahaarada ayaan ku waswaasi jiray buu yidhi oo raacraac fara badan baa igaga sugnaa dahaarada wadaaqa sadrii laabtayduna ciriiri bay noqotay leylatan habeen likahrati maa sababtu waxaan ku shubay badnaanteedu min almaai biyo ah yacni saan biyo iskugu shubayo oo dahaaradii shaki maanta dhan aan ka qabo iyo raacraac fara badan yaa laabtaydii ay ciriirtiyoontay buu yidhi walam yaskun qalbii qalbigaygana ma degin faqultu waxaan idhi yaa rabbi rabbiyow cafwaka cafwaka adlubu cafwaka adlubu cafwaka cafiskaagaan dalbanaya cafiskaagaan dalbanaya ilaahu fa samictu waxaan maqlay haatifan mid dhawaaqayo oo aan muuqaalkiisa la arkaynin yaquulu dhahayo alcafwu fi lcilmi alcafwu cafisku fil cilmi buu ku sugan yahay cilmiga cafintu cilmigay ku dhex jirtaa fazaala canii dalika arrinkaa waa iga zuulay marka yani kaanaa waxyaabaha wax sababaa waxay tahay cilmiga hadduu qofku ka fogaado eeu daaco iyo cibaado uun markaas u gogo-o waxaa laga yaabaa marka in wax badan ay ka maqnaadaan ayb marka qofku inuu cilmiga ku dadaalo ayb wa qaala bacdu alculamaai culimada qaarkood waxay dhaheen yustaxabu waxaa la sunneeyaa qowl ah, marka wuxuu yihi alcafwu fi lcilmi fazaala canii dalika waa iga zuulay marka wa qaala bacdu lculamaai yustaxabu qowlu laa ilaaha ila allah ayaa la sunneeyaa liman ubtuliya qofkii lagu ibtiliyay bilwaswasati fi lwuduui waysaqaadka aw isalaati ama salaada dhexdeeda wa shibhihimaa fa ina shaydaana shaydaanka idaa samica dikra hadduu dikri maqlo khanasa waa dhuumanaya ay ta waa fogaanaya waa waa durkaya wabacuda waa fogaanaya walaa ilaaha ila allahna ra-su dikri wa dikriga madaxiisa laa ilaha illa allah walidaalika saa darteed ikhtaara waxaa doortay assaadat alajillatu sayidyaalkii waaweynaa min safwati hadihi alummati ah ummadan dadkii safwadoodii ahaa xulkoodii ahlu tarbiyati saalikiina dadka jidka ah la qaado yani eh, tarbiyadoodii ahaa ayb tarbiyadoodii ahalka u ahaa wa ta'diibi almuriidiin iyo dadka muriidiinta edbiyo muriid marka waa eray cilmigan tasawufka iyo waxyaabahaas ama ashyaadan tasawufka iyo kusoo arooraa badanaa muriidka waxaa la yiraahdaa qofka daalibka camal qofka yani khaadimka u wax ka barta oo ayb aada markaa u badatay waxay doorteen qowla laa ilaaha illa allah ayay doorteen liahli alkhalwati bay u doorteen dadka inay dadka ka goonida noqdaan rabo laa ilaha illainay dikriyaan rabo laa ilaha illa allahu ku wardiyo ayay dhaheen ayb khalwaduna marka laba nooc waa khalwa shaydaaniya jirto khalwada shaydaaniyada waxay tahay qofka inuu jamaacada ka go-o salaada jumcada inuusan tukanin meel god ah uu galo halkaasaan aniga ilaahay ku xusaa uu yiraahdo dadka baadiniyada qaarkood ama dadka yacni zanaadiqada ahna waxay meeshaas ku sugi jireen in loo waxyoodo wixii dambe maa nebi maxamed kadib imaanayo waa shaydaannimeen waxaasoo dhan marka waa khalwa shaydaaniya la yidhaahdo ayb waa arki jirnay dad marka meelo masaajidya meel dambe oo god uu ku yaalo meel god godkan maxaa lagu sameeya daa tiraa waxay kuleeyihiin godkan waa lagu khalaaweeya khalwada marka saxdaa waxay tahay qofku inuu dadka aanu dhex gelin sida badan jamaacada iyo jumcadana uu ku dadaalo cilmiga dhageysto laakiin waqtigiisa inta badan inuu dadka ka go-an yahay oo uu markaas cibaado ku mashquulsan yahay ama qur-aan akhris ama yani khalwada noocaas oo kale way fiican tahay laa siyamaa waqtiga fidnada iyo ay jirto oo dadka haddii la dhexgala dembiga laga helayo ay badan tahay wa amaruuhum waxay amreen bilmudaawamati calayha laa ilaha illa allahu in la daa-imo wa qaaluu waxay dhaheen anfacu cilaajin daawo midda ugu nafci badan fii dafci lwaswasati waswasada yacni riixitaankeeda in layska riixo aliqbaalu calaa dikri illaahi tacaala ilaahay dikrigiisa oo loo jeesto waay waalikhaaru minhu iyo in la badiyo ilaahay dikrigiisa laa ilaha illa allahdana in si saxa loo dhaho waay laa ilaaha ila allah la yidhahdo laakiin dadka qaarkood baa waxay dhahaan lah lah lah lah dhahay marka laa ilaaha waxaa laga soo qaaday laamkii kulen allahna ha waxaas waa dhildhil magaca alle lagu cayaarayo idi iyo towxiidka qaar kalena allah allah keliya ha lagu wardiya allah iyadu ma keenayso ma ahan allah keligeed jumlo mufiida ama ah noqonayso allahu ama akbar in lagu daro ama subxaana in laga hormariyo ama xamdi in laga hormariyo marka yani jumla mufiida ilaahay lagu xusaa ayb qaar kalena waxay dhaheen allahda keligeed maba la rabee allah baa la iska dhaafay inaan dikriga khaasatul khaasa ay leedahay ah ah ah waay dheheen ah alifka iyo ha-da soo qabsay dheheen waxaasoo dhan marka waa abaatiil shaydaaniya n qofna ma jeclo in magaciisa marka lagu dheeldheelo wa qaala sayid ljaliilu wa qaala sayid اljaliilu axmed bnu abi lxawaariy bifatxi الraa'i wa kasrihaa axmed bnu abi lxawaariy iyo axmed bnu abi lxawaara ayb bifatxi الraa'i wa kasrihaa ayuu yiri shakawtu ilaa abi sulaymaan addaaraaniy axmed ibn abilxawaari aimada salafkuu ka mid aha laasimaa kuwa zuhad ah buu ka mid ahaa abu daawuud baana wax ka wariyo fii sunanihi ayb waxaan u cawday buu yidhi abi sulaymaan addaaraani alwaswaasa baan kaga cawday waswaas baa igu dhacayaan ereyhi faqaala waxau waxauu yidhi idaa aradta haddaad doonto an yanqatica canka waswaaska inuu kaa go-o fa aya waqtin axsasta bihi waqti kastoo waqti kii oo dareento waswaaska fafrax farax fa inaka idaa farixta bihi haddii aada ku faraxdid waswaaska inqadaca canka waa kaa go-ayaa liannahu laysa shay-un shay ma jiro abqada ila shaydaani shaydaan uga uga carab badan min suruuri lmumin muminka farxadiisa in iqtamamta bihi haddii aada ku murugtana zaadaka waa kuu kordhinaya abu suleymaan idaaraani wuxuu leeyahayba mar allaale markaad waswaaska dareento iskaga farax ku farax shaydaanku waxaa dhibaya mumin faraxiis waa kaa deyna marwaa iska jawaab marka ijtihaad iyo ama laga yaabo tajaarib iyo un inay isaga dhisan tahay laakiin wax hadee dikri ma'thuura maahan ama xaalad ma'thuura oo nabiga laga soo guuriyey marka waxaas la sameeyo la dhaho ma aha ayb qultu wahada mima yu-ayidu kani waa waxa adkaynaya maa qaalahu bacdu al ina alwaswaasa waswaaska inamaa yubtalaa bihi waxaa lagu ibtileeyaa man kamula iimaanuhu iimaankiisu qofkuu kaamil noqday fa ina allisa tuuga laa yaqsidu uma qasdo beytan khariban guri ebir ah yacni wuxuu leeyahay hadalkan ibnu cabaasaa laga wariyey ibnulqayim sida uu ku sheegayo kitaabkiisa la yiraahdo alwaabil sayib yahuudda waxaa la layidhi nin yahuudiba ah wuxuu ku yidhi annaga salaadeena kuma waswaasino ama waxaa layidhi yahuudda salaadooda kuma waswaasino annagana salaaddii waa ku waswaasaynaa maxaa dhacay markaasu wuxuu yidhi shaydaanku ama tuuga guri kharaabay iyo guri camiran kau jecel yahay guri camiranuu jecel yahay oo wax ka qaato yahuud marka qalbigeedu waa kharaab <clears throat> guri eber oo kale maxuu ku falaa shaydaan mar horowba eber ka dhigayba soo wax uga qaadanay uga qaadanay ibirka dhiga ama markii hore in khayrka aynan qaadanin baaba sideedaba uu ku ku tirtirsiiyey ayb muminiinta laakiin qalbigooda iimaan maadaama uu ku jiro wax ka qaado isleeyahay naam hadalkaa marka ibnu cabaasna waa laga sheegay ibnulqayim kitaabkiisa alwaabilusayibka ayuu ku sheegay baabu maa yuqra yuqrau cala almactuuhi waalmalduuqi marka wuxuu leeyahy farxadda waxa keenaysa waxay tahay mar haddaad waswaasto qalbigaaga waxba un ku jiro iimaan shaydaanku markaa waa kusoo weeraraya marka iimaankaas inaa ku faraxdo saas ujeedaa markalaakiin waxyaabahan dambo dhan midan dambo oo ka sheega abuu suleymaan idaaraani iyo waada aimadan imadan marka hadalkooda waa saxsanaa karaa waana qaldanaan karaa iyadu nas ma ahan ma'huuroo nebiga laga soo guuriyey ma aha baabu maa yuqra-u waxa lagu akrinayo caddayntiisiiba u baab cala almactuuhi qofka mactuuha ah iyo walmalduuqi midka la qaniinay mactuuh waxaa layidhaha qofka waalan laakiin aan waxba dilin markuu waalanyahy waxna dilo majnuuna ah layidhaha mactuuhu marka waa qofka iska yacni waxna aan dilin madaxna looga jiro oo ama isku dhareero dadka qofkan isku dhareero oo yani waxna aan kala garanayn iyo malduuqa qofka la qaniinay wax lagu aqriyo bahalka uu qaniinay rawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi wamuslimin can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal indalaqa nafarun dad ayaa tageen min asxaabi rasuuli illahi sal ly slam asxaabta rasuulka ka mid a ah, fii safratin safar saafaruuha ay safreen xataa nazaluu intay degeen calaa xayin xaafad min axyaai alcarab degmo carabta degmooyinkooda ka mid a ah. fastadaafuuhum way marti gelin dalbeen martisoor ayay ka dalbadeen dadka ay ku degeen fa abow way diideen an yudayifuuhum inay marti geliyaan faludiqa waxaa la qaniinay sayidu dalika alxayi degmadaas odaygeedii baa la qaniinay bahal baa qaniinay fasacow lahu way ula ordeen bikulli shayin shay dhammaantiis bay ula ordeen laa yanfacuhu shay-un shay walbo ayay kula ordeen laa yanfacuhu ma anfacaynin shay waxba laa yanfacuhu ma anficaynin ma anfacaynin shay-un waxba ma anficaynin wixii ay u keenoo dhanba waa anfici waayeen faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen low ataytum haddaad u tegi lahaydeen haa-ulaa'i arahda kooxdan alladiina nasaluu ee meeshaan degeen lacallahum yani waxaa laga yaabaa an yakuuna cindahum agtooda inuu ahaado bacdu shay-in waxyaabo qaarkiis wax un inay hayaanoo markaas ay qofkan uu ku caafimaadaan laga yaabaa fa atowhum way u yimaadeen faqaaluu waxay dhaheen yaa ayuha rahdu jamaacadaanay ina sayidanaa sayidkeenna ludiqa waa la qaniinay wa sacaynaa lahu waxaan ugu roornay oon ugu or orodnay bikulli shayin shay dhammaantiis laa yanfacuhu ma anfacayo fahal cinda axadin axad agtiisu ma yahay minkum axadkaasoo idinka idinka mida min shayin wax ayb ay shay-un wax ma yahay agtiisa in ku daaweyno qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen innii wallaahi baan ku dhaartay la arqii aniga waan tufaa tuf ayaan leeyahay waan tufaa walaakin wallaahi baan ku dhaartay laqad istadafnaakum waan idinka martisoor dalabnay falam tudayifuuna nama martigelinin famaa ana anigu ma ahi biraaqin mid tufaayo lakum idinka idiin tufayo ma ahi xataa tajcaluu lana ilaa aada noo yeeshaan juclan ijro ujro kiro annaga idinku tufi mayno idinkaba isxaar nooma samaynin marka idintu idinku tufi mayno ilaa aada noo yeeshaan lacag yacni wax ijaar ah mushaar aada noo yeeshaan ayb marka mushqaayad ilaa aada naga siisaan ma idinku tufayna sidaasuu ku yidhi fa saalaxuuhum way la heshiiyeen calaa qatiicin goosin oo min alghanami ari ah goosin ari ah bay kula heshiiyeeno inay siiyaan fandalaqa waa tegay abuu saciid laftirkiisu ahaa fandalaqa waa tegay yadfulu calayhi isagoo ku tufayo wayaqra-u waxa uu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin faatixada fa kaanamaa ninkii wuxuuba ahaaday nushida in laga furay min ciqaalin dabar ninkii wuxuu noqday siriq ku xirnayd in laga jiidayo kale ou noqdayba sida markiiba hore ka haysta fandalaqa waa tegay yamshi isagoo soconaya wamaa bihi qalabatun wax musiibo ah yacni ama aafa-a ma aynan ku dhicin ayb xanuun yani wax xanuuna maba ku dhicinba ayb kaanamaa wax yani e, e, xanuunaba amaanu qabin fa awfowhum way u oofiyeen juclahum mushaarkoodii ujradoodii alladii saalaxuuhum caleyhi ay kula heshiiyeen soddonoo neefo ari a ah buu ahaa wa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen iqsimuu qaybiha waa badnaayeen faqaala aladii raqaa kii tufay baa wuxuu yihi laa tafcaluu ha samayninina xataa natiya nabiya sala allahu caleyh ali wasalam ilaa aan nabiga uga imaano fanadkura lahu aan u sheegno alladii kaana wixii dhacay ay alladii waqaca fanandura aan eegno alladii yamurunaa wuxuu markaana amro saxaabada balfeeri diintooda iyo alla ka cabsigooda maadaama arrintan oo kale aynan dhicin hadda ka hor ayaa waxay yidhaahdeen nebiga aan su-aalno qof inta qur-aan lagu akriyay wax laga qaatay maadaama aynan dhicin hadda ka hor rasuulka aan weydiino maalkaana meesha u dhigo aan fiirino ayb oo uuna amro faqadimuu cala nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabigay u tageen fadakaruu lahu way u sheegeen faqaala waxa uu yidhi wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey annahaa ruqyatun inay tuf tahay faatixadu inay tuf tahay oo wax lagu tufo adiga yaa ku ogeysiiyey buu yidhi uma qaala waxau yidhi qad asabtum waad asiibteen iqsimuu qaybiya buu yidhi marka waa inay xalaal tahay marka wadribuu li ii yeela aniga macakum idinka maciina sahman anigana saami iga siiya buu yii qeybkayga ana iga siiya nabiga sal l wuxuu sidaa uleeyahay rasuulka iyaga in qalbigooda uu ku wanaajiyo haddiiba nebiga qaatay bis war damba maa dhiman xalaalnimadeeda maa laga shaki karaa marka ayb wadaxika nabiyu sal allahu alayh ali wasalam nabigiina waa qoslay hada lafdu riwaayati lbukhaariyi wahiya atamu riwaayaati riwaayaad midda ugu taabnimo badan waa xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa qofka la qaniino in lagu aqriyo faatixada faatixada ayaa lagu aqrinaya qofka bahal iyo wax lamida uu qaniino waxaa kaloo xadiidka uu tusayaa in lagain eh, qofka uu ku qaadan karo ujro qur-aanka qur-aanka in ujro lagu qaadan karo xadiidka hadda wuxuu tilmaamay qofkii jiran haddii qur-aan lagu akriyo layraa niga qur-aan baan kugu akrinayaa haddaan raysato intaasaan leeyahay haye waayah waa lagu heshiiyey xalaalay u tahay marka ninkaas wuu ku akrinayaa qofkii haddii uu raysto fartaa laga saaraya lacagti oo mutaysana ama haddii uu yirahdo aniga qur-aan inaa igu akrisaan rabaa waxna <coughs> waa jiranaha lacag intaasaan ku siinaya waayah qur-aankii waa ka soo baxayo waa akriyay khalaas waa la siinayaa bisna ujradiisi waa mutaysanayayb wafii riwaayatin fajacala yaqrau u uma alqur'aani inuu ku akrinayo gudagalay wayajmacu busaaqahu candhuuftiisa ayuu kulminayay wayatfulu waa ku tufayay markaa fabara-a rajulu ninkii waa raystay wafii riwaayatin faamara lahu wuxuu u amray bihalaahiina shaatan soddon neefo ari ah qultu qowluhu wamaa bihi qalabatun wahiya bifatxi lqaafi wallaami laamka iyo qaafka oo la kordhiga waay wal baa-i iyo ba-daba almuwaxadati la haldhibiceeyey <clears throat> ay wajacun xanuun waraweynaa fii kitaabi bni sunniyi waxaanu ku warinay kitaabka dhexdiisa can cabdiraxmaan bni abi leyla can rajulin can abiihi qaal jaa rajulun ila nabiyi sala allahu alayh waali wasalama <clears throat> nin baa nabiga u yimid faqaala waxa uu yidhi ina akhii walaalkay wajicun weeyaan mid xanuunsan faqaala waxa uu yidhi wamaa wajacu akhiika walaalkaa xanuunkiisu waa maxay qaala waxa uu yidhi bihi lamamun bihi waxaa dhexdiisa lamamun shaydaan taabashadiisa nacam yacni jin ayaa taabanaya oo hayo qaala waxa uu yidhi fabcath bihi ilaya iisoo dir ii keen fa waa yimid fa jalasa beyna yadayhi hortiisa ayuu fariistay fa qara'a calayhi nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu ku aqriyay faatixata alkitaabi faatixada iyo wa arbaca aayaatin afar aayadood oo min awali suurati lbaqara ah suurat lbaqara awalkeeda wa aayateyni laba aayadood oo min wasatihaa suurat lbaqara dhexdeeda ah wa ilaahukum ilaahun waaxidu laa ilaaha ilaa huwa araxmaan araxiim iyo ina fii khalqi samaawaati waalardi xataa faraqa min alaayati intuu aayadda ina fii khalqi samaawaati uu ka dhameeyey wa aayat lkursiyi iyo aayat lkursi ayuu ku akhriyey wa halaatha aayaatin saddex aayadood oo min aakhiri suurati albaqara ah wa aayatan iyo aayad oo min awali suurati cimraan ah ee suurati ali cimraan iyo wa shahida allaahu anahu laa ilaaha ilaa hu ilaa aakhiri alaaya iyo wa aayatan buu ku akhriyay aayad min suurati alacraaf ka mid ah suurat alacraaf ina rabbakum allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda ayuu ku aqriyay iyo wa aayatan aayad min suurati lmuminiin suurat lmuminuun yani fatacaala allahu lmaliku lxaqu laa ilaaha ilaa huwa rabu lcarshi lkariim ayuu ku aqriyay iyo wa aayatan aayad oo min suurati ljini suurat ljin ka mid a waanahu tacaala jadu rabbina ma itakhada saaxibatan walaa walada iyo wa cashra aayaatin toban aayadood min suurati saafaat min awalihaa laga bilaabo <clears throat> awalkeeda iyo wa halaathan saddex aayadooda min aakhiri suurati alxashri ah suurat alxashri saddexda aayadoo ugu danbeyso iyo waqul huwa allaahu axad iyo walmucawidateyni ayuu ku akriyey aayadahaas ayuu ku akriyey marka ayb qultu qaala ahlu ahluluqati allamamu darafun weeyaan daraf oo min aljunuuni waalida ka mid a ah. yalumu bilinsaani insaankii ayaa marka lagu taabtaa wayactariihi insaankiiba uu la soo gudboonaadaa ayib <clears throat> meeshan marka cabdiraxmaan ibnu abi leyla abu janaab alkalabi ayaa wariyey alkalbi xaafidka ibnu xajar waxa uu yihi fituuxaadka sida ku sugana huwa daciifun wamudelis wqad khulifa can shaykhihi fi sanadihi faina daahirahu ana صaxaabiya hada alxadiidi lam yadkur ismahu walaa kunyatahu ma sheegin ayb wabayana gayruhu khilaafa dalika markaasuu ibnu xajar waxa uu yiri uma saaqa sanadan yantahi <clears throat> ilaa cabdata bni sulaymaan qaala xadaanaa abu janaab can cabdiraxmaan bni abi leyla can abiyihi ayb xadiidka marka cabdiraxmaan bni abi leyla waxaa ka warin abu janaabkan waa waxa la haysta marka can abiihi ayb abi leyla radia allahu canhu qaal kuntu jaalisan cinda anabiy sal l slam id jaahu acraabiyun alxadiid qaala alxaafid fabayana cabdat bnu sulaymaan wahuwa xaafidun mutafaqu calaa takhriiji xadiidihi fi saxiixi ana saxaabiya alxadiidi huwa abu leyla waalidu cabdiraxmaan wataabacahu maxamed bnu masruuq can abi janaab akhrajahu abaraaniyu fi ducaa ninkaa daciifkaa ku jira xadiidkan dacfibaa marka ku sugan ayb isnaadkiisa daciif weeyaan xadiidkan marka laakiin aayadahan qur-aanka haddii qur-aanka meeshii la doono laga akriyo wax ma leh haddii hadda aayadahan qof uu akriyo maahan in markaas yani wax qalada uu ku dhaqmay ma aha waa la akrin karaa qur-aanka inbay ka mid yihiin warawaynaa fi sunani abi daawuuda biisnaadin saxiixin can khaarijata bni salt can camihi qaal ataytu nabiya sal l slam nabigaan u imid faaslamtu waan islaamay uma rajactu waan laabtay famarartu calaa qowmin qola ayaan soo maray cindahum rajulu nin uu agtooda yahay majnuunun waalan muwahaqun la xirxira bilxadiidi biro lagu xirxiray faqaala ahluhu dadkiisii waxay yidhaahdeen innaa annaga xudithnaa waxaa naloo sheegay ana saaxibaka saaxibka haadaa kan ah qad jaa bikhayrin inuu la yimid dadkii waa ii yimaadeen markaasi waxay yidhaahdeen waxaan naloo sheegay saaxibkaaga qad jaa bikhayrin inuu la yimid nabigay ka wadaan fahal cindaka shay-un tudaawiihi agtaada ma yahay shay aad ku daaweysid ninkan faraqaytuhu bifaatixati lkitaabi ayaan ku tufay fa bara-a waa raystay ninkii fa acdownii waxay i siiyeen mi-ata shaatin boqol neef oo ari ah fa ateytu nabiya sal l salam nabigan ayaan u imid fa akhbartuhu waan u sheegay faqaala hal ilaa haadaa kan maahane wax kale miyah wa qiila fii riwaayatin hal qulta ma tiri kayra haada kan waxaan ahayn miyaa tiri qultu waxaan idhi laa maya faatixada waxaan ahayn ma dhihin qaala khudhaa qaado marka daba falacamrii laman akala biruqyati baailin qofkii ruqyo baaila wax ku cunay haba ahaadee laqad akalta adigu waxaad wax ku cuntay biruqyati xaqin tuf oo xaq abaa ah wax ku cuntay yani qofkii ruqyo baaila wax ku cunay waaba ku cunay adiga laakiin ruqyadaadu waxa ay tahay ruqyo xaqa ayaa ku cuntay ayb xadiidkanna marka wuxuu tilmaamayaa qofka mactuuha ah ama qofka majnuunkee la xirxirayba waxaa lagu akriyaa faatixada haddii marka qof ahlu daaco ah oo ilaahay agtiisa yacnii cibaado iyo wanaag looga og yahay haddii uu faatixadaas ku akriyo uu ku raysanaya in faatixada lagu akriyo warawaynaa fi kitaabi bni suniyi bilafdin aakhara wahiya riwaayat ukhraa weeyaan liabi daawuud qaala fiiha can khaarijata can camihi qaal aqbalnaa min cindi nabiyi sala allahu calayhi waaalihi wasalam nabiga xaggiisaan kasoo jeesanay ka nimid faataynaa calaa xayin baanu u nimid qolo min alcarabi carabta ka mid a faqaaluu waxay yidhaahdeen cindakum dawaa-un agtiina daawo ma tahay fa ina cindana annaga agteenna mactuuhan baa ah mid waalan fi lquyuudi oo xarkihii ku xirxiran xirxiran fa jaa-uu bilmactuuhi bay la yimaadeenoo fi lquyuudi ku dhex jiro xarkihiisii faqara'tu calayhi waxaan ku aqriyay faatixata alkitaabi ayb halaathata ayaamin saddex maalmood qudwatan wa cashiyatan aroortii iyo habeenkii iyo gaalabkii ajmacu busaaqii candhuuftayda ayaan ururinayay uma atfulu waa ku tufaayay fakaanamaa ninkii waaba isaga oo nushida min ciqaalin dabar laga furay fa acdownii waxay i siiyeen juclan jucli ayay isiiyeen yacni ujro faqultu waxaan idhi laa maya ma qaadanayo faqaaluu waxay yidhahdeen sali nabiya sal ly slam nabiga su-aal fasaaltuhu waan su-aalay faqaala waxau yihi kul cun falacamrii man akala biruqyati baailin qofkii ruqyo baaila wax ku cunaybo laqad akalta biruqyati xaqin baad adiga wax ku cuntay qultu hada alcamu adeerkan ismuhu cilaaqatu bnu suxaar ayaa la yidhaha waqiila ismuhu cabdullaahina waa la yidhi ayb xadiidkanna marka waxuu tusayaa marka faatixadii in lagu akriyo ujrana qofka uu qaadan karo haddaan ujra markii hore lagu heshiinin laakiin adiga lagu gartay waa qaadan kartaa ayb dadka qaar baa ma la qaadan kara iyo iskala soo booda laakiin qofka intuu qof qur-aan ku akhriyo hadduu qofkii u garta asaga wax ama uu martiqaad u sameeyo ama uu wax siiyo iyo hadduu marka martida qaadkaasna cuno waxaasna uu ka qaato xalaalay u tahay bal hadduu yidhaahdo ku akrinaa ilaa aad intaas isiiso waa yeeli waxaa kaloo axaadiidkan laga qaadanaya qur-aanka in laisku daaweeyo oo qofku aanu daawadan xisiga isdaawadan yani iyadu markaasi kale inuu isku daaweeyo qur-aankiina inuu isku daaweeyoba ka hor ayb oo ibnu lqayim kitaabkiisa alfawaaid waqaala rasuulu yaa rabbi ina qowmi itakhaduu hada alqur'aana mahjuuran hajriga qur-aanka laga hijrooda waxaa ka mida buu yiri qofka inuusa iskuba daaweyninba markuu jiranya una isku akrinin waraweynaa fi kitaabi bni suniyi can cabdillahi bni mascuudin radia allaahu canhu anahu qara'a fii uduni mubtalan qof la ibtileeyey dhegtiisa ayuu ku ariyey ayuu ku aqriyey fa afaaqa waa soo miirsaday qofkii faqaala lahu rasuulu llahi sal l slam nabiga wuxuu ku yidhi maa qara'ta fii udunihi dhegtiisa maxaa ku akhrisay qaala waxa uu yidhi qara'tu afa xasibtum anamaa khalaqnaakum cabatha xataa faraqa min aakhiri suurati intuu ka dhameeyey faqaala rasuulu llahi sal l slam low ana rajulan qof haddii muuqinan yaqiinsan oo rumaysan qara'a bihaa uu ku akhriyo calaa jabalin buur la zaala buurtaas waa dhaqaaqaysa yacnii aayadahani haddii qof yaqiinsan oo iimaan leh uu buur ku akriyo waa zuulaysaa buurta meesheeda waa ka tegeysaa baabu maa yucawadu bihi sibyaanu wagayruhum ilmaha iyo keyrkood waxa ilaahay lagu magangeliyo rawaynaa fii saxiixi lbukhaariyi raximahu llahu can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yucawidu lxasana walxusein xasan iyo xuseen ayuu magangelyo u sameyn jiray uciidukumaa ducooyinkaanu marka ku magangelin jiray uciidukumaa waxaan idinku magangelinayaa bikalimaati illaahi ilaahay kalimaadkiisii attaamati ee dhammayska tirnaa min kulli shaydaanin baan idinka magangelinayaa shaydaan kasto wahaamatin iyo yacnii wax kasto halaq kasto dhulka socdo baalada dhulka socdo masaska iyo waxyaabahaas wa min kulli caynin iyo il kastoo laamatin xaasidad ah il kastoo wax xasdayso qofka aan khayr la rabin yaan idinka magangelinayaa allah subxaanahu wa tacaala wayaquulu wuxuu dhahay ina abaakumaa aabihiin ibraahim kaana yucawidu bihaa ismaaciila wa isxaaq wiilashiisa ismaaciil iyo isxaaq ayuu magangelin jiray sala allahu calayhim ajmaciina wasalama qultu qaala alculamaau alhaamatu bitashdiidi ilmiimi wahiya kulu daati summin wax kastoo sun u saaxiiba yaqtulu suntaasoo wax dilayso kalxayati wagayriha abeesada iyo keyrkeeda kale waljamcu alhawaamu ayaa la yidhaahdaa qaaluu waqad yaqacu alhawaamu calaa maa yadibu min alxayawaan waxay ku dhacdaa ismigan hawaam waxa dhulka korkiisa ku kutubo wain lam yaqtul yownan waxbaba dilinba kal xasharaadka oo kale wa minhu xadiidu kacbi ibni cujrata radia allahu canhu ay diika ma ku dhibaya hawaamu ra-sika madaxaaga wax ku socsocdo cayayaanka ku in jirtayna ahayd marka ay lqamlu wa ama alcaynu allaammatu fa hiya bitashdiidi ilmiim miimka oo la shido allaammatu wa hiya alatii waa mida tusiibu asiibayso maa nadarat ilayhi waxay fiirisa bisuu in xumi ku asiibayso waa midda waxa ay fiirisaba xumaan la tuurayso ku asiirayso ilmaha yaryarkaana marka tanba magangelyadana loo sameynaa uciidukum bikalimaati illaahi taamati min kulli shayaani wahaama wamin min kulli caynin laama baabu maa yuqaalu cala alkhuraaji waalbahrati wanaxwiha baabu bayaani maa kii cadayntiisii u baab yahay yuqaalu la dhahayo cala alkhuraaji kasoo baxyada iyo walbahrati finanka iyo wanaxwihimaa finanka iyo kasoo baxyada iyo wax lagu akriyo fi lbaabi xadiidu caaishata alaatii qariiban fii baabi maa yaquuluhu lmariidu wa yuqra'u calayhi baabka imaan doono mariidka wax lagu aqriyo yaa ku sugan baabkan waraweynaa fi kitaabi bni sunniyi can bacdi aswaaji nabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaalat dakhala calaya rasuulu llahi sal salam nabigaa iisoo galay waqad kharaja fii isbaci fartaydana iyadoo ay kasoo baxday bahratun fin faqaala cindaki dariiratun ayaa agtaada ah dariira marka waxaa la yidhaha burbur oo bara oo diib ah <clears throat> bukhuur la jejebiyeyo burbur ayb bukhuur isagoo markaa la burburiyo ayb oo hindiya laga keeno y cindaki dariiratun agtaadii ma tahay <clears throat> dhariire <clears throat> diibkaas fa wadacahaa calayhaa korkeeduu saaray marka meesha basradii korkeeduu saaray wa qaala waxa uu yidhi quulii dheh allaahuma musaqira alkabiiri wamukabira asagiiri saqir maa bii allaahuma yaa allaahu allow musaqira alkabiiri waxa weyn allaha yareeyo wamukabira asagiiri waxa yarna allaha weyneeyow saqir maa bii waxa igu sugan ilaahu iga yaray fa dafi-ad way dantay marka finkii kuusnaayo weynaa waa degay marka sidaa buu yidhi ayb meeshan marka xadiidkan xaafidku waxa uu yidhi xadiidun saxiixun wacajabun min cuduuli shaykhi can اtakriiji min kitaabi الnasaa-iy maca tashadudihi wa culuwihi ilaa kitaabi ibni suniyi maca tasaahulihi wa nusuulihi waxaa la yaable buu yihi xadiidkan waa saxiixuu yihi laakiin waxa imaamu nawowi ibnu sunni muxuu uga soo qaatay buu yiri nasaa-i baaba wariyey nasaa-igu ka weyn maa kasoo qaato ilaa ibnu sunni ardayu nasaa-i u ahaa nasaa-i baana ka caalisan sanad markay noqoto xagga sanadka isaga ayaana uga ad adeyg badan axaadiidta soo saarideeda marka ibnu sunni buu kasoo saaray maca tasaahulihi tasaahulkiisa lala qabo wanusuulihi iyo weliba sanad naasilnimadiisa ayb marka xadiidkan xadiid saxiixa weeyaan ayib oo qofka marka fin iyo waxyaabahaas lagu ibtileeyo inuu markaa diibkaas iyo haddii la heli karo haddaan la heli karin inuu intaan marka aqriyo allahuma musaqir alkabiiri wamukabir asagiiri saqir maa bi ayb allaahuma mukabir mukabir allaahuma musaqir alkabiiri wamukabir asagiiri allaahuma musaqir alkabiiri wamukabira asagiiri sagir maa bi ayb qultu albathratu finta bifatxi ilbaai almuwaxadati wawaskaani thaai almuhalathati thada la saddex la reebo wabifatxihaa na waa la aqriyay bathara aydan luqataani weyn laba luqo wahuwa khuraajun sagiirun eh kasoo baxye yaryar wayuqaalu wayuqaalu bathira wajhuhu wejigiisii ayaa fineeyey oo finan ay kasoo baxeen wabahura bikasri thaai wafatxihaa wadamihaa intaba bahara bahira iyo bahura halaahu luqaatin waay wa ama adariiratu fa futaatun burbur waayo futaatu qasabin qasab burburkiisu waa min qasabi iib diibka laamihiisa ama yani caleemihiisa iyo waxyaabahaas ka mid a yujaa-u bihi waxaa lagala yimaadaa min alhindi nacam ayb halkaasuu marka uga baxay kitaabu adkaari almaradi walmowt ayuu gelaya wixii ka dambeeya intaan wabillahi towfiiq sala allah wasalam cala nabiyina muxamed wacala alih saxbi